dhaqan wanaagsan uusan ka suulin arrinkaas daan la darbiyayn oo insaanka aan akhlaaqdiisa lagu nadiifin diinka dabeecad ahaan wuxuu ku samaysan yahay waxa la idhaha sadbursi wax walba inuu isla jeclaado maal hadduu arko mulki hadduu arko magac hadduu arko kulli inuu asagu soo baxo wax walba aniga aniga taas waxaa ka dhaqi kara oo kali ah diinka islaamka ayaa ka mayri kara markaasuu qof dadka kale wax u ogol xaqooda ogol ka dhigi kara alinsaanu insaanku duu afaratin sadbursi mid u saaxiiba weeye ey huwa anaaniyun waa qof aniga loo nisbeeyey aniga wax walba aniga maalka aniga magaca aniga madaxnimada aniga qofku waa saas insaankaa saasaad ku dabeecaysan anaaniyun aniga aniga kamaa yuqaalu lyowma sida haddale waa kelimad hadda la isticmaalo anaani aniga kamaa yuqaalu sida la yidhah alyowm wa akaru اfasaadi fasaadka ugu badan fasaadka alkhuluqiyi ee dhaqanka loo nisbeeyey naashiu wuxuu ka dhashaa canilaharati sadbursiga fasaadka adduunka ugu badan meeshuu ka dhashaa waa doonaya inuu la kali noqdo wax ummadda ka dhaxeeyo sida badan xoolaha waaa isagaa raba helo xaa laysku dowladnimo la'aan dadka xaadhiga wax kale ma dhigaan qabiil walba wuxuu rabaa asagu inuu taliyo qabiilkaasu hadduu shan jufo yahay jufo walba waxay rabtaa iyadu inay talido qof walba jufada ka midana asagaas gaar ahaan isla sii raba so uma jeedin asagaa hoos iskula sii raba dhaqaalaha waa nuucaas dhaqaalaha waa nuucaas shirkad kastaa waxay rabi lahayd shirkadda u sarrayda oo dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaalaha qabsata inay keligeed noqoto shirkadda haddii boqol qof ku jirto qof walbaaba inuu asagu xoolobarkuu rabo waxa weeyaan waa insaanka dabeecaddiisa ah, waa insaanka wax ku dabeecaysan aniga wuxuu arko hadduu meel arko xoogaha ka soo baxaa dhaqaalaa xataa hadduusan asago xaq ku lahayn wuxuu jeclaalaa inuu wax ku helo inuu wax ka helo meeshaas oo uu qayb ku yeesho marka amaani weeye insaanku arrintaas waxaa ka mayri kara islaamnimada bis oo ku toosi karta inuu wax u ogolaado dadka kale wa akaru fasaadi fasaadka ugu badan fasaadka alkhuluqiyi ee dhaqanka loo nisbeeyey naashiun waa mid ka dhashaa canilaharati sadbursiga lianna kulla fardin qof kasta yuriidu wuxuu doonayaa an yanfarida inuu la kali noqdo bimaa shaygii yaraahu uu arko oo min alkhayri khayr ah ow an yusiiba inuu asiibo ah, dadka haddaan islaamnimadu dhaqin shaksi kasta oo meel jooga hadduu dawlad ku jiro hadduu shirkad ku jiro aduu meel wax xoogaa uu danaynayo xataa qofka soo gelaayo waa dhibsana wuxuuna ka shaqaynaa inaan qofkaasu madaxa la soo gelin wuxuuna dareensana u isleeyahay hadduu madaxa la soo galo meesha adaa ka baxa adaa meesha ka baxa kaas marka waa inuu iska riixa waa inuu iska riixa maxaa yeelay waa anaani insaanku lianna kulla fardin qof kastaa yuriidu wuxuu doonaya an yanfarida inuu la kali noqdo bimaa shay kastoo yaraahu u arko min alkhayri khayr ah ow amase an yusiiba inuu wax ka helo minhu khayrkaas inuu wax ka helo waqad yadlubu qofku inuu dalbaa dhici kartahu khayrka linafsii nafsadiisa uu u dalbo walow lam yakun yaysanba ugu sugnaan low qofka fiihi khayrkaas xaqun wa xaqa meel xoogaa laga helaa hadduu arko asagu yuu wax ku lahaan wuxuu rabaa inuu wax ka helo ah. waxaa asagu inuusan xaq ba ku lahayn meeshaas meeshaan waxbaa laga helaa isla markii markii la meeshaan waxbaa laga helaa waxaa gelayda adiguna saad wax uga heshay waa ficnaale adiga idhaa dadka wax ka helaya ka mid noqoto ah. isla markiiba taasaa ku soo dhexe ah. isla markiiba fa huwa insaanku min ajli haadaa dabeecaddaas darteed dabeecaddaas ku tallaalan oo ah wax walba oo la helaayo ama kaligaa hel ama wax ka hel dabeecaddaas waa dhaqan xun oo ku talaaban ku tallaalan insaanka oo u baahan in laga mayro fa huwa insaanka min ajli haadaa dabcigaas daraaddiis bixaajatin baahi ayuu ku sugan yahay baahidoo maasatin adag baahi adag uu ku sugan yahay muxuu u baahan yahay ilaa an yudakara in la waaniyo oo la xasuusiyo daa'iman si joogto ah biannahu asagu yaciishu inuu la noolaana maca kayri dad asaga qayrkiis inuu la noolaana qofka banu aadamka keligiis ma noolaado dabaad la noosha dadkana waa in la dareensiiyo inta kugu jirto oo kugu jirto hadday qof walba marka uu is la kali noqo waa la baaba'a waa inuu marka dadka u ogolaado xaqa uusan lahayn meesha uusan xaq ku lahayn haddii arko wax ka soo baxayaan uu yidhaa allah u barakeey uusan dhihin aniga inaan helay ehed haddaan anigu helayna aan la helin waa xasad waa wixii shaydaan lagu lacnaday ah, waa xasad wax walba anay ugu fiican yihin haddii kale in la waayey ku fiican yihin waa xasad marka waa inuu iska dhaqo waxaas qofku daduu la nool yahay dadkan inta adugu haddaad mulki jeceshahay madaxnimo ayaguna waa jecelyihin adigana cid gaara xaq kuu siiday ma jiro haddaad maal jeceshahay ayaguna waa rabaan cid adiga gaar kuu siidayna ma jiro magac iyo hadaad sumcad rabto ayaguna waa rabaan cid adiga gaarkuu sida male war intaad rabto oo kaleeto walaalkaa la rab saas darteeda nabigu iimaanu ka dhigay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofku muuminba maaha ilaa uu qofka kaloo muslimkaa walaalkiisa la jeclaado intuu naftiisa la jeceli haddaad dhulki jecesha haddaad maal jecesha haddaad magac jecesha haddaad wanaag jecesha waxa wanaagahoo jeceshoo dhan walaalkaana la jeclo dadkii nabigu tababaray sal اlahu calayh wasalam waa laga dhaqay arrintaas si toos uga dhaqay lugumaba eragba ah, waa laga dhaqay ilaa ay gaareen fiiri saddex saxaabi oo dhaawaca ee biyo loo keena mid biyaan cab markaasuu walaalkaya iga dareen hala siiyo isagaa naftu ka dhacay intaan cabayn markaasaa loo geeyaa la yidhi biyaha cab markaasuu yidhi walaalkaya haloo geeyay midka xaggay joogta soo ma jeedo waa kiya loo geysaa naftu waa ka dhacay intaad la socota kii hore loo tegeysaa naftu waa ka dhacda kii saddexaadaa loo yiibsaa naftu waa ka dhacda u fiirso iifaarka halkaasi ka gaadho waa midda ilaahi weyna ku sheegay wayu'iruuna calىa anfusihim walow kaanat bihim khasaasa u fiirso naftooday ka qaadayaan oo ka doorayaan xataa gaajo midda ugu daran hadday ku suganta middii nafta u dhacday mid ka daran miyaa jirta ilaahi weyne ayaa u markhaati kahay soo ma jeeda magaca iyo sumcadda saasoo kale nafs ay ahay nin taabica wuxuu yidhi laba saxaabiyaan u imid masalan weydiina kaan u imaada wuxuu leeyahay hule walaalkay iga khayr badan isagaana iiga oqon badan weydii maan adugu aad soo bax ah, maya kii kaan u tagaa wuxuu leeya maya isagaa iga khayr badan igana oqon badan isaga weydii u fiirso waa laba caalim waa laga dhaqay marka dhaqankaas xun oo ah aniga xooluhu ana igu fiican yihin madaxnimada aniga magaca aniga maya waa laga dhaqay waa laga dhaqay markaasay waxay noqdeen dad ummadda nacfi u leh naftooda nacfi u darar aan lahaynba ah, darar aan lahayn ee kobciyo bulshada marka saasay noqdeen fiiri marka insaankii mar hadduu dabeecadaas wato fa huwa insaankii min ajli haadaa dabcigaas daraaddiis bixaajatin baahi uu ku sugan yahay baahidoo maasatin daran muxuu baahan yahay ilaa an yudakara in la xasuusiyo daa'iman si joogto ah biannahu insaanku yaciishu inuu la noolaana maca kayrihi qayrkiisa wa an yucarafa in la baro ayuu u baahan yahay insaanku xuquuqahum dadka uu la noolaana xuquuqdooda maxaa loo baraa xataa laa yabqaa si uusan ugu xadgudbin calayhi insaanka xubu nafsi nafta jacaylkeeda oo fayaqfulu uusan u halmaamin can xuquuqilkhayri dadka kale xuquuqdoodii jacaylka naftiisa aanto waxa weyaan xadgudubto oo xadkeedii ka gudubto uu dadka kalena xuquuqdoodii halmaama wax walbaan adiga kugu fiican yihu isleeyihi lalama noolaan karo marka qof sidaas marka si dhaqankaas looga dhaqo waa in mar walba la baraarujiyaa oleedadaad la nooshay waa kugu xuquuq intaas intoo kale rabaan hanweynanka iska daa sadbursiga iska daa waa in la dejiyaa oo laga dhaqa dhaqankan xun waa in laga dhaqa wa an yucarafa in la garansiiyo ayuu u baahan yahay xuquuqahum dadka la nool xuquuqdooda xataa laa yabqaa si uusan u xadgudbin calayhi insaanka korkiisa xubu nafsi nafsadiisa jacaylkeeda fayaqfulu si uusan u halmaamin can xuquuqi اlhayri dadka kaleeto xuquuqdooda walow turika annaasu dadka haddii laga tago bikayri khuluqin dhaqan wanaagsan qayrkiisa haddaan dhaqan wanaagsan la barin dadka oo dhaqan wanaaggii laga aan la barin oo dabeecaddiisa insaaniga looga tago walow turika naasu dadka haddii looga tago bikayri khuluqin dhaqan wanaagga qayrkiis haddii looga tago iyadoon dhaqan la barin laga tago dhaqankaasoo yadbadu qabanaya oo celinaya mucaamalaatihim dadka mucaamalaadkooda iyo dhaqankooda lasaadahum waxaa ka qaalib noqona sayid ka noqonaa qaanuunulqaab qaanuunka hawdka qaanuunulqaab kamaa yuqaalu waa kelimad la isticmaalo waxaa loola jeedaa duurjoogta duurjoogta qaanuunkoodu waxa weye waa xoog bis ah, bahal walbaa bahalku ku xoog badinu cunaa bahal ma jiro oo dhahaya war haddee waxa w xayawaan kalaa ila noole haddaan xoog leeyahay balcadkooda u reeb ma jiro ma jiro waxa weyaan keligiisa cuna haddii uu gaajudo kan ka yaru cuna waxa weyaan xooggaa taliya mid walbaa midka ka yaru muquuniya wax oo wax isku reebida kuma jirto duurjoogta ah, midba midka ka weyn aad muquunina isna kan ka yaru muquunina kay jara marka haddaan banu aadanka dhaqan wanaagsan la barin oon akhlaaqda laga dhisin qaanuunkaasa qabsanaya in laysmuquuniyo qabiilba isku day qabiil inuu muquuniyo jufa jufa isku daydo shaksi shaksi isku dayo shirkadu shirkad isku daydo cagta laysmariyo ah, oo laysku xoog sheegto oo midba midku ka tun wen yahay soo haro saasaa imaanayda taasna waxa weyaan si banu aadanka ilahay ugu talagalayba maaha waxa weya bahalnimo wey ah, marka waa in la dhaqankooda la dhaqo inay wax isku ogolaadaan isku tanaasulaan is ilaaliyaan is ixtiraamaan hanweynankan layska daayo iyo hanguri weynanka waa in la baro insaanka walow turika annaasu dadka haddii looga tago bikayri khuluqin dhaqan wanaag qaybkiis oo aan dhaqanka wanaagsan la barin khuluqaasoo yadbadu qabalahaa qabalahaa mucaamalaatin dhaqankooda iyo mucaamaladooda la saadahum waxaa ka sayid noqo ka qalib noqo lahaa hawdka amase duurjoogta qaanuunkooda hawdka waa meesha duurku xayawaanku ku nool yihiin baallada kamaa yuqaalu waa sida hadda la yidhaahay waqad balaqat waxay gaartay shariicatunaa shareecadeennu fii haadaa dhaqan wanaagga qimata almakaarimi wanaagyaalka meesha ugu sarriiday diinteenna islaamka dhaqanka wanaagsan siday dadka u baraydo waxay gaartay meesha ugu sarriday meesha ugu sarriday gaartay waqad balaqad waxay gaartay shariicatunaa shareecadeenna fii haadaa dhaqan wanaaggan qimata almakaarimi dhaqan wanaagyaalka meesha ugu sarrayday fa hiya shariicadu lam taktafi kuma kaaftoomin bilamri inay farto dadka bilixsaani ixsaan ilal aakharina dadka kale loo samafalo waa nahyi inay ka reebto can isadwi in la qabsado calaa xuquuqihim dadka xuquuqdooda fa xasbi oo kali ah xataa amarad ilaa ay amartay bilxilmi dulqaad maca almusii'i qofka xumaanta kugu sameeya way dhici kartaa banu aadanka gabalka mid ah oo dhaqankooda ku dadaala inay dadka baraan qof ha dilin qof ha dhicin dadka xuquuqdooda uga leex way dhici karta laakiin shareecadu sida ay wax u amarto wax wax u amraa ma jiraan oo dhaqan shareecadu maahan oo kuma gaabsamaydo dadka nabadgeli ha ku xadgudbin ha dilin hadhicin wanaag u samee intaas ku waxay leedahay wanaag u samee kan xumaanta kuu sameeyana u sabr bal waxay leedahay midka xumaanta kuu sameeya wanaag ugu bedel midka xumaanta kugu sameeya wanaag ugu bedel heerkaasay sharcadu gaarsiinaya qofka ma ahan ha laysnabadgeliyo qof walbaana wixiis ha haysto taas waa dhici karta bani aadamka gaba inay gartaan intaas qof walbaaba qofnana wax iska siin qofna waluuciisa u nabadgeli qof walbaa tiis ha ku tacalluqo tantaadu ha ku qusaydo halkaas hadduu balaayo ku qasaayo ha ka celin haddii adiga maxaa ku taadu ha ku qusaydo ha ku mashquuli taas waa dhici karta bani aadamka gabar inay u fakeraan laakiin taas maaha shareecadeena shareecadana waxay tahay qofka wanaag u samayn xataa haddii wax ka qalbayin inaad la danqato la xanuunsato oo xumaantiisu ku dhibto ood ka mulugto qofkaan xumaantaanu ama halaag adduunay gaarsiin ama mid aakiro ah, lacallaka baaqicu nafsaka allaa yakuunu muminiin ilaahi weynaa nabigiisa suban wuxuu leey sal allahu calay dhici karta naftaada inay halaagsanto hadday dadku mu'miniin noqon waayeen sidaad uga murgaydo oo ula xanuunsaydo qaladkooda sababto a naaray ku dhacaya naartuu kala xanuunsana ah, idfac bilatii hiya axsan qof markuu xumaan kugu sameeyo waxaad xumaanta iskaga difaacdaa wanaagna isaga u samaydo faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu kaannahu waliyun xamiid waxaad arki doontaa adiga iyo qofkii cadaawadu idinka dhexayday oo dadka kan kugu sokeeya uu yidhi markuu xumaan kugu sameeyo haddaad wanaag u samaydo qaabkaasaa naga sharecadan u hadla marka makaarimu akhlaaq nabiga waxaa loo soo diray sala allahu alay wasalam inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay waslm aniga dhanba waxaa la ii soo diray akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro saasaaba rabbigii caalamka ii soo diray saasuu leeyay nabigu sal اlahu alay waslm fahiya shareecadu lam taktafi kuma kaaftoomin biاlmri inay dadka amarto bilixsaani samafal ilal aakhariina dadka kale loo samafalo iyo wanahyi dadka in laga reebo canisadwi qabsashada calaa xuquuqin xuquuqdooda la qabsanaa fa xasbu oo kaliya intaas kuma kaaftoomin intaas way amartay laakiin kuma kaaftoomin xataa amarad ilaa ay shareecadii amartay bilxilmi dulqaad inaad dulqaad u yeelato dadka kuu gefaya bilxilmi dulqaad macalmusii'i qofka xumaanta kugu sameeya la jirkiisa midka xumaanta kugu sameeya kaas horta u dulqaada ha ka aarsani faqaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa samicuu muminiintu markay maqlaan ilah yidhi muminiintu markay maqlaan allaq wa baail cay aflagaadu waa qof caayaya aflagaadayna weliba qofkaasuna waa gaal muslim xataa maa hadda ka war gaal ah qofkii muslimkaa caaya waa aflagaadayna caayi maayo mana aflagaadaynayaan waay le kollayba adugu haddaadna aflagaadayda annaga waa naga nabadgelya saasay leeyihi Ah, hadda waa gaalogu muslim maahan maxaad u malayna muslimka ah, gaalaa sidaan loola dhaqma aayadda ay ka hadleeda waa aaya makiyo aayadda u fiirso waidaa samicuu mu'miniintu hadday maqlaan allaqwe baail acraduu way ka jeestaan canhu baailka wa qaaluu waxay yidhaahdaan lanaa acmaalunaa annaga acmaasheennaa noo sugnaatay walakum idinkana acmaalukum acmaashiinnaa idiin sugnaatay salaamun calaykum salaamta waa salaamu mutaaraka ma naxariis dalab ee waxay tahay kollayba annaga waad naga nabadgelayda hadaan idinka idinka nabadgeli weynay oo aflagaado iyo cay ay idinka timid annaga cay aflagaado naga imaanayso ma naga imaanayso da idinka cay aflagaado idinka timid waa saas salaamu calaykum nabadgelya korkiina ahaato laa nabtaji ma doonayno aljaahiliina dad jaahiliin ah, inaan la mid noqonno la saaxiibno oo aan wax la qaybsanno ma doonayn ah, marka haddaad caytanteen idin caymayn haddaadan aflagaadaydayn idin aflagaadaymayn maxaa yeelay idin lamidaan noqonayn ah, saasay leeyiin ey lakum waxaa idiin sugnaaday minaa xaggeenna assalaamatu inaad ka nabadgelaydaan min aladaa dhib annaga dhibkeenna waa ka nabadgelaydaan laa yajiiukum idiin imaamaa minii xaggeenna minaa dhib laa yajiibukum iniin imaammaa minaa xaggeenna maa jaa'na waxa nooga yimid minkum xaggiinna oo min alcudwaani xadgudub ah waxaa xaggiinna ka yimid oo xadgudubka ah annaga naga imaamay ah. annaga naga imaamayo inla qaybsan mayno xumaanta inla qaybsan mayno waqad yaziidu inuuba sii siyaadaa laga tan waa dulqaad waa derajo weyn qofka kuwa xadgudba inaad u dulqaadato u oo aadan xumaan ugu bedelin waa derajo weyn laakiin derajo ka sii sarraydaa jirta oo waa maxay inaadba wanaag u samaydaba kii ku xumeeyey tan waxay ayd inaad sabarto derajada ka sii sarraydaa waa qofkii ku xumeeyey inaad wanaag u samaydo ah. waa midda ilaahay uu yidhi walaa yulaqaaha ilaa saabiruun dad saabiriin ah oo ajarkooda uusan xisaabtanayn maahane dadka kale ilaahay ma siiyo sifadan sifadan waa derajo weyn weyn dad yar ah ilaahay siiya oo qaali ah oo ilaahay agtiisa qiimo kale waqad yasiidu inay siyaadiyaana la arkaa almuwafaquuna dadka wanaagga ilaahay waafajiyey calaa daalika arrinkaas arrinkii ahaa qofkii xumaanta kugu sameeyey xumaan ha ku samayn balaayaha la qaybsan ka dulqaado waxaa dhici karta dadka ilaahay qayrka waafajiyey darajadaas inay wax ku sii daraan oo ay ka siyaadiyaan oo maxay ku siyaadinayaan fa yuxsinuuna wanaagay u samaynayaan ilaa man qofkii asaaa ilayhim xumaanta ku sameeyey kii xumaanta ku sameeyey wanaag u samaynaya waa derajo ka sii sarayda tii hore ah, waa derajo ka sii sarayda waqad yaziidu inay siyaadiyaana la arkaa almuwafaquuna dadka qayrka la waafajiyey calaa daalika sabarkaas fayuxsinuuna wanaagay u samaynayaan ilaa man qofkii asaaa ilayhim xumaanta ku sameeyey wahaadaa kan oo ah qofkii xumaanta kugu sameeyey inaad wanaag u samaydo qimatu maa waa shayga ugu sarreeya oo yabluquhu uu ka gaaro min alkhuluqi dhaqanka dhaqanka alxasani wanaagsan imru'un qof dhaqan wanaag meel qof ka gaara waa meesha ugu sarrayda meel ka sarraydaa ma jirto qofkii inaadan dulmin oo lagaa nabad galo waa darajo waa darajo waxaa ka sarreeya qofkii xataa ku dulmiyey inaad u qaadato oo adan ka aarsan taasna yaa ka sii sarreeya kii ku dulmiyey inaad wanaag u samaydo meel ka dambaydoo la gaaraa ma jirto qofka ilaahay qayrka la doonay waa dad khaas ah oo ilaahay darajo weyn la doonay bisaa gaari kara kii xumaanta kuu sameeyey ha ka aarsan waa derajo laakiin maxaa ka sii sarreeya wanaag isagii u sameen nafta yeeli kartaa waa tuma waa naf saafigarowday oo anaaniyadii iyo xasadkii iyo kibirkii ka dhamaaday qalbigeeda saafi ka noqday naftaasaa yeeli karta oo ilaahay riladiisa kaliya ay agteeda qaaymo ka leedahay qof kale ma yeeli karo kaas unbaa yeeli kara waqad yasiidu inuu siyaadiyaa la arkaa waqad yasiidu inay siyaadiyaana dhici karto la arkaa almuwafaquuna dadka khayrka la waafajiyey calaa daalika darajada sabarka ah fayuxsinuuna oo ay wanaag u sameeyaan ilaa man qofkii asaa ilayhi xumaanta ku sameeyey wahaadaa darajadan oo qof xumaan kugu sameeyey wanaag u samee ah qimatu maa waa shayga ugu sarreeya oo yabluquhu ay ka gaaraan oo yabluqu uu ka gaaro dheh min alkhuluuqi dhaqanka dhaqanka alxasani wanaagsan imru'un qof meel qof ka gaaro dhaqan wanaag waa meesha ugu sarrayda faqad adhab allaahu ilaahay waa ka tagsiiyey canhu qofkaas alafarata sadbursigii sadbursigii iyo hanweynankii wa shahwata alintiqaami iyo aarsiga jacaylkiisii in la aarsado oo qofka laga aarsado jacaylkii ahaa ilaahay qofkaas waa ka suuliye ilaahay waa ka suuliyey lianna almu'mina iimaankaa keenaya wax kaloo sidan qofka ka dhigi kara lama arko lianna almu'mina muminka matbuucun waa mid lagu dabeeceeyey calى اmni nabadgelyo wاlamaani nabadgelyo qofka muuminka waxaa ku dabeecaysan horta ha lagaa nabad galo muslim ha kaa nabad galo deriskaagu ha kaa nabad galo ha lagaa nabad galo muuminka dabeecaday ku tahay waa ku jirtaaba marka taasaa korayda korayda markaasay waxay gaaraydaa xataa kii xumaanta ku sameeyey inuu wanaag u sameeyo iska daa inuu ka aarsade taasaa korayda لأnna اlmuumina qofka muuminka maطbuucu waa lagu dabeeceeyey calى اlأmni nabadgelyo wاlamaani ammaansiin uu dadka ammaan siiyo kamaa qaala nebiyu sida nebigu yidhi salى اllahu calayh wasalam alaa أkhbirukum miyaanan idinkaga warramayn bilmu'mini nabig wuxuuhi muumin ma idiin sheegaa muuminku ma ahan qabiil loo dhasho ma ahan iska sheegasho waa sifo waa caqiido qalbiga gala iyo acmaal marka bal adigu isku miisaan adugu muumin ma ta war ma iska haydhaa mase caafimaadka jirkaagaad baartaa ee iimaankaagama ma baarti waxaa la rabaa qofku iimaankiisa inuu hadba baaro wax kalood ku baartaan lama arko waxaa laysku miisaama aayaadka qur-aan iyo axaadiista ka hadlaya iimaanka sifaadan ma leedahay muminiinta ilaahay ku sheegayo haddaadan lahayn afka baarkiisaood ka sheegataa waxba qiima male foo jari wey waa cabdilashideey iimaankaaga wax qiimaa ilahay intiisa kama gooy soo ma jeedin waxaa la rabaa iimaankaadu inuu shay xaqiiqaa yahay inaad iska baarto seed ku ogaan kartaa aayaadku tilmaamaha ay sheegayaan maleeda muminiinta waa la tilmaamah maleeda nabigu waa tilmaamah sal اlahu alay waslam axaadiista sifaadda uu muminiinta ku tilmaama maleeda haddaad leedahay ilahay ku shukri nimcad haysataa ah, haddaadan lahaynna inta goorgoorta istaba qabo oo ka gaah oo iimaan saxa yeelo nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam alaa ukhbirukum miyaanan idinkaga warramayn bilmu'mini mu'min ma idiin sheega sifada lagu yaqaan man qof weeye aminahu naasu dadku ay uga nabad galaan calaa amwaalihim maaliyaalkooda wa anfusihim nafyaalkooda waa qofaan muminiintu ka cabsay ah, muminiintoo dhan ka cabsamaya naftooda waa aamin hebel naftayada wax yeelima xoolahooda uga cabsamaya amuu ku dila ismale amuu ku khiyaana ismale amuu ku dhaca ismale qofka muuminka xoolihiisa uga cabsama qof muuminka laakiin haddaad jafaydo oo waxau isha binaadamka iska fiiraydo nifaaqaa la taas muumin ma nabiga sal اlahu alay muuminka wuxuu ku tilmaamay qof laga nabad galo munaafaqana muxuu ku tilmaamay ida tumina khaana marka wax lagu aamino khiyaana marka adugu kumaata ma munaafiqiyaa tahay dabaqa hoose iska laha naarta ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar ah, munaafiqii dabaqa hoose iska lahaa adoo ah, oo khaa'in ah, oo khiyaano ku jire haddaad isku haysato muumin inaad tahay soo naftaada maha waxaad khiyaano fiiri bal labadaas xadiis iskala dhig adugu munaafiqii tilmaamuu leey ida tumina khaana marka la aaminu khiyaana muuminkiina yuu yahay muumin man aminahu الnaasu calىa amwaalihim وanfusihim waa dadka oo dhan qofka ay nafti naftooda iyo maalkooda uga nabad galaan oon ka khiyaanayn oo aan ku xadgudbayn marka adugu qofka aad tahay waa in isgarata kumaa tahay adugu marka akhraja xadiiskaas axmedaa soo saaray juska lixaad safxada labaatan iyo ko wa saxaxahu اlalbaniyu sheekh naasirna wuu saxiixiyey fii silsilati axaadiisi صaxiixa raqamka شhan boqol afartan iyo sagaal wa haada alxadiidu xadiidkaas qaalahu rasuulu rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fii xajat اlwadaac xadiiskaas nabigu salى اllahu calayh wasalam xajat اlwadaac markii la taagnaa sanadii oo tobnaad sanadii tobnaad oo hijriyada xajkii ugu dambeeye nabigu ummadda ku sagootiyey oo soo xajiyey kadibna siddeetan iyo dhowr casho uuba noolaa xajkaasuu dadka saas ku yidhi kamaa fi riwaayati sida riwaayadda ku sugan riwaayadda almuxaali calayhaa ee lagu xawilay xadiiska riwaayadda lagu xawilay waa axmed juska lixaad labaatan iyo soo sheegnay akhrajahu axmed juska lixaad labaatan iyo kow riwaayadda laisku xawilay taaseed halkaasuuba ku yaalla Ah, in xajatulwadaac ay aheyd markii nabigu hadalkaas yidhi oo xadiiskay ka mid tahay xajatulwadaac inay aheyd kamaa fi riwaayati sida riwaayadda ku sugan riwaayadda almuxaali calayhaa ee lagu xawilay fii khudbatii khudbadiisiiuu nabigu hadalkan ku yidhi khudbadii ashahirati almashhuurati ee la caanbixiyey khudbadii alcadiimati weyneed allatii khudbadii jamaca nabigu uu ku jamciyey wey allatii khudbadii jamaca uu ku jamciyey fiiha khudbada annabiyu nabigu sal اllahu calayh wasalam usuula haada diin diinkan usuushiisa diinkan islaamka usuushiisa wa kaana waxaana ka mid ahaa minhaa khudbadaas oo xajatu wadac nabigu kula hadlay sal اllahu calayh wasalam wa kaana waxaa ka mid ahaa minhaa khudbadaas atarkiisu inuu xoogka saaray cala alakhlaaqi akhlaaqda dhaqanka wanaagsan akhlaaqda wanaagsan ayuu xoogga saaray nabigu iyo walxafu boorin boorintaasoo ashadiidu adag calaa xuquuqi الnisaa dumarka xuquuqdooda in la ilaaliyo istawsuu biالnisaa'i khayra fainahu khuliqna min dilac waina acwaja maa fi dilaci aclaa nabiga salى اllahu calayh wasalam war dumarka khayr isku dardaarma adigu naftaada u dardaaran dumarka loo naxariis adiga naftaada u dardaaran qof alla qofkaad aragtaan u dardaaran soo ma jeedi laa yafra muminu muminan laa yafrak muminun ah, muminatan nin mumina gabar muminada maba u caroodo maba u caroodo ah, in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa aakhar hadduu dabeecad ku dhibsado mid kaleo ku wanaagsantuu ku arkaya soo ma jeedin marka nabiga sal اlahu calaه waslm xooga wuxuu saanay dhaqan wanaagga wakhaasatan dumarka in loo naxariisto la ilaaliyo la xushmeeyo loo sabro haddaad dhib ku aragto dheefteedaa ka badan wacasaa an takrahu shayan wahuwa khayru lakum wax inaad dhibsataanaan dhacdan laakiin wax qayr fara badan alla dhex geliyey ood qayr fara badan ka hesho hal welad oo saalix aad ka hesho kuu soo duceeya ducadiisaba cadaab alla kaaga badbaadiyo ama adduunka ilaahay kugu xifdiyo oo ku gacan qabta marka waar dumarka u dulqaata qaladkiisa qaladkeeda ha u fiirinina wazajru iyo reebid zajrigaasoo ashadiidu adag can amwaali lmuslimiina muslimiinta maaliyaalkooda dadka laga reebo wuxuu kaloo xoogga saaray nabigu sala allahu cala waslm maalinkaas dadka xoolahooda in laga leexdo la nabadgelsho in la nabadgelsho dadka xoolahooda saasaa nabigu xoogga saaray sala allahu cala wasalam iyo wazajru reebid reebiddaasoo ashadiidu adag can amwaali اlmuslimiin muslimiinta xoolahooda la nabadgelsho wa acraabihim muslimiinta sharaftooda cirdigooda dadka muslimiinta aan la caayin dadka muslimiinta aan la xaman dadka muslimiinta aan wax laga sheegin wa dimaa'ihim dadka muslimiinta dhiiggooda in la nabadgelsho oo aan la dilin oo la daqrin xooga taasuu saaray wa qaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam almuslimu muslim man qof weeye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgaleen min lisaani carabkiisa wayadii gacantiisa muslim waxaa la yidhaah waa qof muslimiintu ka nabadgaleen carabkiisa caayi maa aflagaaday maa gacantiisa dili maa xadi maa khiyaani maa maalkooda qaadan maa muslim waa qofkaas u fiirso waa xadiis kale xadiiska horena muxuu ahaa muumin waa qofka dadku ka nabadgalaan maalkooda iyo naftooda uga nabadgalaan kanuna waa xadiis kale muslim waa qofka dadku ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa ah, muslimiinta ma caayayo ma xamanayo ma dhacayo hadday marka muslimiinta aad caayayso ood xamanaydo ood khiyaanaydo ood xoolahooda qaadaydo oo aad dilaydo oo aysan nabad kaa ahayn muslimnimada aad sheegato ka war waa xoog miyaa marka muslimnimadaadu ah, xoogaad ku haysanayn muslimnimo ma haysato rume waa foojiri marka muslimnimadaadu ee midii sharciga ahayd maaha waa mid adugu aad iska sheegayba midaas marka ilah agtiis waba kama goydo ah, meel kuu meel marime ah, waa foo meel ma tegayo muslim waa qofkaas akhrajahu lbukhaari waa soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camar ayuu ka soo saaray wa muslimna waa soo saaray min xadiidi jaabir fata'amaluu addoommada ilaahay u fiirsada lafda almuslim muslimka almuca lafdiga almucarafa lagu macrifeeyey bilalifi walaam fakayfa sidee yata'ata ay ugu suurtogelee limuslimin qof muslim ah an yu'diya inuu dhibo aqaahu walaalkiisa say ugu suurtogelee qof muslim ah inuu walaalkiis dhibo isagoo og inuu walaalkiis yahay oo uu muslim kale yahay say ugu suurtogeleen walxaal huwa qofku yaclamu uu og yahay xaqiiqatan dhab ahaan annahu qofku aqun walaal inuu yahay walaalku lahu isagao ugu sugnaaday fi diini diintana ugu walaal say ku suurtogela qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi innamaa wax kale al almu'minuuna dadka mu'miniinta ikhwatu waa walaalo fa aslixuu hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaalaha dhexdooda laba qofoo walaalo haddaad aragto xoogaa wax kala galeen laba kooxood laba qabiil kulli heshiisii waa waajib muslimiinta saaran iska da adugu inaad dhibtee xataa labada ishayda waa inaad islaaxidaan haddaad muslimta fataquu llaha ilaahay ka baqa lacallakum xaqiiqo waxa ah turxamuuna in laynin naxariisanaa haddaad rabbi ka baqdaan wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi fataquu llaha allah ka baqa wa aslixuu hagaajiya daata baynikum arrinta dhexdiinna arrinta dhexdiinna u saaxiibka dhexdiinna hagaajiya isjeclaada fasaadka ka saara wa qaala ilah wuxuu yidhi aydan noqoshee waladiina dadka yuuduuna dhibayaan almu'miniina ragga mu'miniintaa walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka dadka dhibaa dila dhaawaca xoolahooda khiyaana dhaca xada dadkaas mu'miniinta dhibaa bikayri maktasabuu waxay shaqaysteen kayrkeedna ku dhiba dembi kama gelin ayagaa dulmina faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeen buhtaana been abuur iyo wa iman dembi mubiinan cad dembi cad ayay dusha saarteen wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed